bilowgii adduunyada beradankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa barbardhac iyo badin bafi kale lowdaa kol waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yenan Magic System, Revoil, Show wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan isniin wayaan taarikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha kuwaad sanada labaatan saddex iyo labaatan barnaamijka ciyaaraha aad war ka yeeleen saaxiibayaal waxaan kusoo qaadan doonaa qodobo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta barcelona oo xalay ku guulaysatay koobkiisa warkaabka ahaa waxayna garaaceen kooxda kubadda cagta real madrid saddex iyo hal ayay ku garaaceen barcelona koobkii ugu horeeyey ay xilli ciyaareedka ku guuleystaan tobaraha kooxda kubadda cagta barcelona shafi hernandes-na waxa uu shaaca ka qaaday in xilli ciyaareedkan ugu yaraan saddex koob ay doonaya inay ku guulaystaan sidoo kaleet xalay kooxda kubadda cagta real madrid maxaa ka qaldan ah xog ku saabsan aynu eegi doonaa sidoo kale kulmadii la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta arsenal oo guul muhiima ah ka gaartay kooxda kubadda cagta sporis marka kooxda kubadda cagta arsenal sanadkanna maalin maalinka sii dambeysa waxay ugu cadcaddahay inay ku guuleysan karayaan horyaalka brmeliga waa koox aad u khatar badan sanadkanna wiilasha arsenal ayaa markaa dabcan doonaya inay soo afjaraan abaartii ka haysatay horyaalka bremeliga tan iyo laadakunaddexdii markaasi oo qaab ambitin ah horyaalka bremeliga ay ku guuleysteen sidoo kale waxaynu eegi doonaa jelsia way garaacday kooxda kubadda cagta crystal balas sidoo kale maqaylo mudrigi ayay soo bandhigeen kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa sidoo kale laga yaaban yahay xil ciyaareedkan iyadoona hal gooli waxba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta fulham kulamada kale la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta b h oo guuldaro xanuub badan kala kulantay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo renes sidoo kaleeto saaxibayaal talyaaniga aynu eegi doonaa oo atlanta ayaa shilay laga yaabay sideed iyo laba ay ku cirqaabtay kooxda kubadda cagta salernatana sidoo kale kooxda kubadda cagta romana guul muhiim ay ka gaartay kooxda kubadda cagta fiorentina saaxibayaal soo dhawaada kayse ayaa barnaamijka farsameynayaana cabdirashiid ibraahim cali ayaa idin socodsiinaya soo dhawaada meel meel kasta aa joogtaan aad baan idiin salaamaya markaan haddiinu aynu eegnana kooxda kubadda cagta barcelona ayaa saddex iyo hal ku garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona sanadkan waa laga yaaban yahay iyadoona ay ciqaabeen kooxda kubadda cagta real madrid saddex iyo hal gool haddaba kulankan waxyaabo badan ayaa laga diiwaangeliyey kooxda kubadda cagta ee balograna ayaa markaa dabcan ugu dambeysay in koob ay ku guuleystay laba sano marka ugu dambeyntiina way soo afjareen in markaasi dabcan ay koobkan xataa ay ku guuleystaan iyadoona xilli ciyaareedkii ay ku guuleysteen kooxda kubadda cagta real madrid goolka koowaad waxaa bilaabay ninka layidhaahdo gafi gafi waa wiil aada u khatar badan weeyaan isagoo markaa goolka dhaliyey caawiyeen ah goolkii labaad ee uu dhaliyay ninka layidhaahdo roberto lowandoeske sidoo kale bidri ayaa u sadexeeyey kadibna sagaashan iyo saddex daqiiqo gabagabada ciyaarta benzema ayaa markaasi dabcan goolka calankaa dhaliyey barengeeska waa laga qaaday koobkan xataa wax walba waa laga wanaagsanaa dhanka kubadda haysashada boqolkiiba afartan iyo afar ayaa haysatay ah kooxda kubadda cagta ah ee barcelona sidoo kaleetana markii la eego shuudka xataa isku mid ayay ahaayeen oo barcelona lixi turtay halka marengeyska lixi tureen sidoo kaleetana markiinu eegnana golkiibarka badbaadinada uu sameynaya xataa kaartua ayaa badnaa xalay kaartua ayaa si fiican u ciyaar mooyaane barcelona waxaay kaga badin karayeen kooxda kubadda cagta real madrid ilaa shan ilaa afar gool ah ugu dambeyntii barcelona ayaa guul ka gaartay kooxda kubadda cagta real madrid iyadoona kulankii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta barcelona ay guul ka gaarto ay ahayd kulankii hal ciyaareedkii hore ee afarta gool iyo waxba oo ay markaasi ku garaaceen iyadoona kulankii ugu dambeysay laakiin barcelona la garaacay horyaalka laliigaha ah haddaba tubaraha kooxda kubadda cagta barcelona shafi hernandes ayaa ka hadlay koobkii ay ku guuleysteen waxaana uu shaax ka qaaday in sanadkan uu doonayo in koobab kaleeto ay ku guuleysanayaan barcelona wuxuu leeyahay run ahaantii annaga ujeedadeena waxay tahay in ugu yaraan saddex koob aynu ku guuleysano sanadkan waxaynu ku jirnaa tartanka horyaalka laliigaha oo aynu hadda hogaaminayno waa midka ugu muhiimsan ayuu leeyahay sidoo kale waxa uu leeyahay ninka layihahdo eh, shafi tartanka yurub liigaha iyo weliba cobadaley marka waxay doonayaan ugu yaraan saddexdaasi haddii aysan saddexda qaadi karin in labo ay ka qaadaan ama yurub league ama cobadaley ama horyaalka marka tubaraha kooxda kubadda madrid-na carlo angelot waxa uu shax ka qaaday in xalay markii la eego ay barcelona kaga wanaagsanaayeen wuxuu leeyahay waynu soo laaban doonaa mar walba real madrid waa koox soo laabatay ayuu leeyahay marka real ugu dambeyntii koobkii ayaa laga qaaday iyadoona koox kubadda cagta real madrid koob in laga qaado mar hore ay ugu dambeysay markii la eego xalay roberto lewandwiski ayaa markaa eh, dabcan ka mid ah ciyaartooydii xalay u roberto robert ayaa xil ciyaareed aad u qurux badan la qaadanaya kooxda kubadda cagta barcelona ninkan waa nin markaasi dabcan koobo badan kula soo guuleystay kooxda kubadda cagta ee bayer munige isla eh, haddana kooxda kubadda cagta barcelona ayuu koobkiisii ugu horeeyeyba la qaaday marka haddii aad joogto kooxda kubadda cagta barcelona waxa weeyaan koob inaad qaado aad iyo aad ay u fududahay waxaa jira xidigo aan weligooda koobka guuleysan oo markaa koobka gacanta ku dhigay sida ciyaaryahaanada sida ninka la yidhaahdo eh, kunde oo kale oo asiga qodiisii eh, aan idhahda ciyaartooyda la yidhahdo alex baldi oo kale oo aan weligooda koobka guuleysan xataa rafina markii ugu horeysay koobka guuleystay waxa uu yidhi aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan halka koobka la qaado sidoo kaleet oo christensen oo asagana markaa eh, chelsea koob badan usoo qaaday ayaa koobkii ugu horreeyay la qaaday koxda kubadda cagta barcelona robert lewandis koobkii ugu horreeyay ula qaaday xataa bedri gafi ciyaartooy badan ayaa jirta oo koobkii ugu horreeyay xalay la qaaday koxda kubadda cagta barcelona marka barcelona eh, markii la eegana suuqa kiliibsiga waxaa macquul ah in ninka layihahdo mafis dibay ay fasaxaan oo ay markaa damaca soo qaateen ciyaaryahaanka layihahdo bieri abomian oo iminkanba u ciyaara kooxda kubadda cagta ee chelsea ah, markaa abamiyan ayay doonayaan barcelona waxaa markaa sanadkan leeyahay ugu waa in xataa markaa meel fiican ay ka gaaraan haddii aysan ku guuleysan xataa horyaalka oo yacni inta badan ayaga ayaaba uga cadcad markii la eego maadaama horyaalka gacanta ay ku hayaan waayahay dhanka kaleeto waxaynu eegeynaa kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta sporis oo kulankii kooxda kubadda cagta the ganars guushii muhiimka ah ayay gaareen haddaba arsenal xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan waana kooxda ugu qatarta badan horyaalka bermaliga xilli ciyaareedkan iyaga oo markaa dabcan leh afartan iyo toddoba dhibcood markaa the ganaris waxaa weyaan xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan oo markii la eego xilli ciyaareedkan afartan iyo todoba dhibcood sideed toban kulan ayay markaa shaqaysteen shan iyo toban ka midna waa ay guuleysteen labo mar ayay barbadhac galeen hal kulan ayaa la garaacay afartan iyo laba gool ee dhaleen keliya afar iyo toban gool ayaa laga dheli waana kooxda eh, labaad ee ugu fiican dhanka difaaca keliya newcastle ayaa ko iyo toban gool laga dheliyay mooyaane kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal kaliya waxaa laga dheliyay afar iyo toban kulan sideed iyo afar toban gool weyaan sideed toban kulan oo ay ciyaareen marka eh, marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta ee the ganer sanadkan waxay markaas yihiin boqolkiiba siddeetan iyo sagaal ku guuleysan karayaan horyaalka hybermaliga kulanka haddaynu usoo laabanana hogo ayaa goolkuwaad iska dali laakiin bukaya saka ayaa ka dambeeyey goolkaasi in gool uu ahaado sidoo kale kabtain odigad ayaa dabcan goolkii labaad ka dhaliyey the ganars ciyaarta markay maray soddon iyo lix daqiiqo qaybta hore ciyaarta ama soddon iyo lix daqiiqo markay mareysa ciyaarta waa arsenal markaas ayayba kala tuureen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo tottenham hotspur ninkan kabtanka ah ayaa xil ciyaareed qurux badan la qaadanaya kooxda kubadda cagta the ganars kabtain odi ninkan xilli ciyaareedkan durba waxa uu sii marayaa sideed gool oo uu bremeliga ah uu dhariyey sidoo kalete shan gool uu caawiyey toddobiyo toban kulan keliya uu ciyaaray marka kabtain odigaadna waxa weeyaan xilli ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya soalahaan oo kale spors gool ayuu ka dhaliyey kulankii arsenal oo ay afar iyo laba ku garaacayeen kooxda kubadda cagta breyton hal gool ayuu dhaliyay hal goolna waa caawiyey kulankii westham saddexdii halka ay kooxda kubadda cagta arsenal ay ku badinayeen ay kaga badinayeen kooxda kubadda cagta westham laba gool ayuu caawiyey kulankii eh, la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee arsenal wolfes oo ay laba iyo waxba ay kaga badinayeen laba gool ayuu dhaliyay marka kabtain odi waxa weeyaan waa nin u khatar badan ninkan ayaa dabcan la fahamsan yahay in sanadkan kooxda kubadda cagta ee arsenal jiidaya isaga iyo weliba ninka la saka iyo weliba martineli xataa eh, sidoo kaleeto ninka la saka isagana gool ayuu caawiyay xil ciyaareedkanna dadka aada aadka u badan ee the gandes markii la eego bukayo saka xil ciyaareedkan horyaalka brmeliga sideed toban kulan oo ciyaaray lix gool ayuu dhaliyey todoba goolna waa uu caawiyey markaa arsenalna ah, sanadkan aaday u khatar badayen sidoo kaleet arsenal waxaa leeyahay xilli ciyaareedkan waa xilli ciyaareedkoodii ugu fiicnaa taariikhda markii ay ku guuleysan labada iyo weliba labada kun afartii horyaalkii invisibalka ahaa iyo xilli ciyaareedkanba waxaa ka wanaagsan iyo xilli ciyaareedkan marka la eego kuwan ayaba wanaagsan suaalahaan oo kale labada kun iyo saddexdii iyo weliba labada kun afartii markii horyaalka ay markaasi ay qaadayeen ama markaa ay ku guuleysanayeen markii ay ciyaareen sideed iyo toban kulan horyaalka premier leaga xilligaasi waxa ay haysteen dhibco gaaraya afartan iyo laba dhibcood marka afartan laba dhibcood ay haysteen xilli ciyaareedkanna markii ay ciyaareen sideed iyo toban kulan waxay haystaan afartan todoba dhibcood marka waad dareemi kartaa afartan laba dhibcood iyo afartan iyo todoba dhibcood in markaa farqi weyn uu dhexeeyo marka afartan iyo laba dhibcood marka the ganars marka xilli ciyaareedkan waxaa leeyahay tusaale kale markaa sideed toban kulan oo ciyaareen oo horyaalka bermaliga markii ay ku guuleyseen markii ugu dambeysay weyaan labaiyo kulan ayay markaa badiyeen lix mar ayay barbadhac galeen markaa dabcan soddon afar gool ayay markaa dhaliyeen labaiyo toban gool keliya laga dhaliyay sideed kulan ay ciyaareen markii ugu dambeysay horyaalka marka sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta arsenal weli isuq ay ku jiraan waxay doonayaan in markaasi ciyaartooyda qaar ay soo qaataan oo iminkanba oo uu ka mid yahay ciyaaryahanka layirahdo rafina oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee barcelona sidoo kaleeto waxay doonayaan ciyaartooy oo ciyaara kooxda kubadda cagta brighton waa ninka aadka u khatarta badan kooxo badan ay doondoonayaan weyaan marka ninka alster xataa way doonayaan oo brighton u ciyaara saaxiibayaal markan haddii aanu eegnana wararka ugu waaweyn ee suuqa kaliibsiga waxaynu eegeynaa kooxda kubadda cagta arsenal oo xilli ciyaareedkan aad u khatar badan waxa ay markaas iminkanba doonayaan ciyaaryahaan u ciyaara kooxda kubadda cagta barcelona waana ninka la yidhaahdo rafinha rafinha waxau hadda ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta barcelona laakiin barcelona hadda waxa ay taagan tahay waxaan ku fasaxayna lacag aad aad u weyn oo markaa boqol milyan gaaraya laakiin taasi macquul maaha in arsenal eh, boqol milyan ay kusoo qaadan karayaan maadaama iyo xataa ku bixin waaye ninka lahado makhaylo mudrigi laakiin barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay dalbanayso lacag dhan boqol milyan oo u dhiganta sideetan sideed dhibic lix milyan si ay markaa u fasaxaan ninka lahado rafina hogaamiyaasha brimer leaga ayaa la sheegay in ay dib u soo celin karayaan xiisahooda ciyaaryahaanka reer baraasiil maadaama ninka layihahdo makhaylo mutrigi uu hadda ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta chelsia haddaba arsenal iyo chelsea ayaa lala xiriirinayay inay u dhaqaaqaan ama ay u dhaqaaqi doonaan xagaagii hore laakiin ugu dambeyntii barcelona ayaa ku guuleysatay inay markaa wiilka gacanta ku dhigaan xataa sidoo kale tottenham ayaa sidoo kaleeto ka mid ahayd kooxaha doondoonayay ninka la yihahdo rafina haddaba si kastaba haatee waxaa leeyahay mustaqbalka rafina ee gobolka catalan ayaa durba su-aal la gelinayaa arsenal ayaana lasoo xiriirtay barcelona si ay u cadeyso suurtagalnimada ah in wiilkan aad ku khatarta badan ay markaa gacanta ku dhigaan xaalada qandaraaska rafinha ayaa la micnaa in barcelona aan lagu cadaadin doonin inay markaa iska iibeyso qiimo jaban inkastoo sports ama wargeysyada ugu waaweyn ay sheegayaan in arsenal ay u baahan tahay inay bixiso lacag u eg mujrigii midkii ay markaasi ku doonayay laakiin waxaa leeyahay rafinha haddii uu kusoo birayo kooxda kubadda cagta ee arsenal waxaa leeyahay lacag badan ayaa macquul ah inay dhiibaan laakiin sidoo kaleet kooxda kubadda cagta arsenal waxaa lasoo warinayaa in iminka xataa ay doonayaan ciyaaryahaanka layihahdo terasad oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee brighton wiilkan ayaa ah wiil aada u khatar badan muddooyinkii ugu dambeysana waxaa lala xiriirinayaa in markaa uu ku biiri karayo kooxo waaweyn kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta sports ayaa ka mid ah kooxaha wiilkan lala xiriirinayo sidoo kaleet waxaa lasoo warinayaa in haddii tarasad ay qaataan ay markaasi dabcan la micno tahay in weli xataa ay doonayaan waryahaan kale oo aad u khatar badan dusan falovig ayaa lasoo warinayaa in xataa arsenal ay u dhaqaaqi karayaan weyaan dhan kaleetana haddiinu eegnana eh, kooxda kubadda cagta chelsea weli suuq kaliibsiga ay ku jiraan iyadoona aynu ognahay in ciyaartooy aada u khatar badan ay soo qaateen mudrigiina uu hogaaminayo ayaa haddana waxaa leeyahay weli waa suuqa kaliibsiga ay ku jiraan kooxda kubadda cagta chelsea waxaa leeyahy chelsea ayaa eh, lagu soo waramayaa inay la xiriirtay kooxda kubadda cagta b s v indovan dalab dhan soddon milyan oo u dhiganta lix iyo labaatan dhibic lix milyan si uu hesho weeryahaanka la yidhaahdo nono madoke haddaba xidigan waxa uu ka mid ahaa akademiyadda kooxda kubadda cagta crystal balas iyo weliba kooxda kubadda cagta spors waxaana uu sameeyey magac tan iyo markii uu kusoo biiray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo b s v novan tan iyo markii uu soo galay darajooyinka daayarta ah ee b s v madhuuka ayaa siddeetan kulan u saftay kooxda ee hadda uu hogaamay ka yahaa ninka layihahdo rod van nester roy tartamada oo dhan isagoo dhaliya labaatan gool isagaoo markaa eh, dabcan afar iyo toban kaleetana uu caawiyey ninka layhahdo madoke waxa uu ku riyaaqay ololaha horumarsan sanadkii hore isaga oo sagaal gool dhaliyey lix kalena caawiyey soddon iyo shan kulan oo u saftay laakiin dhaawaca halista ah soo gaaray ee dhanka canqowga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey markaa uu la xanuunsan laakiin hadda ninkan waxaa leeyahay ciyaaryahaankan waxaa ku beeri karaya kooxda kubadda cagta chelsea ciyaaryahaankan heerka caalamiga ah ee dalka england ayaa qandaraas kula jira ilaa iyo kooxda kubadda cagta b s v indoven marka chelsea waxaa la rumaysan yahay inay markaa gacanta ku dhigi karayaan iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea weeryahankan day qaataan markaa sidoo kaleetan ciyaartoo kale soo qaadan karayaan chelsea ujeedadooda ugu weyn waxay tahay in ugu saddex ciyaartooy mise laba ciyaartooy ay keensadaan waxaana leeyahay haddii xataa ay waayaan ciyaaryahaanka reer benfica u ciyaara ninka eh, dabcan iso fernandes la yidhaahdo in ugu dambeyntii eh, wiilkan eh, dabcan haddii xataa ku biri waayo ninka layidhaahdo brighton oo ciyaara inay soo qaadan karayaan waa ninka layidhahdo mose casido dhan kaleetan haddaynu egno muddooyinka ugu dambeysayba waxaa aad iyo aad loo hadalhayay lionel mesy inuu ka bixi karayo kooxda kubadda cagta b h e. lionel mesy qandaraaskan haddii uu dhammaado xilli ciyaareedkan weyaan waa uu ka tegi karaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo b h e. hadda marka waxaa lasoo warinayaa lionel mesy go-aankiisii muxuu noqon doonaa in uu sii joogo ma b h g ba mise waa inuu ka tagaa haddaba kadib ku kuguuleysiga koobka adduunka waryahaanka b h g ee lenal messi ayaa go-aankii mudooyinkii ugu dambeeyey la sugayay mustaqbalkiisii iminkaba soo warinaya oo ka hadlay heshiiskan oo uu markaa eh, dabcan kula joogo xil ciyaareedkan ayaa iminkanba lasoo warinayaa in kooxda kubadda cagta barcelona xataa ay diyaar u tahay xataa koox ka dhisan mareykanka sidoo kale koox sacuudiyaan ah ayaa doondoonaya dhowaan ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in labada kooxood ee reer sacuudi arabiya alhilaal iyo weliba al itihaad ay lacago waali ah oo mushaar ahaan miiska ay u saareen ninka layirahdo liyomesi warbaahinta ayaa sheegaysay in kooxahaasi sanadkii saddex boqol lix milyan oo boond oo mushaar ay u siinayaan messi iyada oo sababta ugu weyna tahay in uu la xifaaltami doono kooxda uu ka dhisan yahay ama kooxda uu hadda u ciyaaro ninka layihahdo cristian ronaldo annasare haddaba waxaa leeyahay wararka waxay sheegayaan ama saxaafiga layidhahdo gaston edwal oo dabcan ka hadlayay arrinka messi waxa uu leeyahay Lionel Messi heshiis cusub oo hal san ah oo dheeri ayuu doonayaa inuu u saxiixo tan iyo labada kun afar labaatanka si uu markaa b a g u sii joogo warkaasi ayaa dharbaha ku haya dhammaan kooxaha damacsan in lionel messi ay soo qaataan marka laakiin messi uu iraan u xilaya laba sano ilaa saddex sanoba uu sii joogi doonaa haddii ay macquul tahay uu iraan laba sano iyadoona koox kubadda cagta xataa barcelona ay ka mid tahay kooxa ugu dambeeya doondooniya markan eh, haddiynu eegno wararka eh, suuq kaliibsiga haddiinu eegno koox kubadda cagta chelsea waxaa leeyahy waxay diyaar u tahay ina dhegeysato dalabka u imaanaya weeriyahaanada qaar ee iminkanba u ciyaara kooxda kubadda cagta ee chelsea sida ninka la yirahdo raxiim sterlin oo sidoo kaleet waxaa leeyahy waxay doonayaan in xataa xakiim ziyaaj ay fasaxaan inkastoo raxiim salin dhawaan ay soo qaatay laakiin waxaa leeyahy raxiim waxaa macquul ah haddii eh, xilli ciyaareedkan uu kooxda kubadda cagta chelsea wax uu qaban waayo in gebi ahaanba la fasixi doono dhan kaleetana haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo chelsea ayaa diyaar u ah inay wax ka badan boqol milyan oo gani ku qarash gareyso saddex saxiix oo kale inta lagu guda jiro suuqa kalibsiga bishan aynu ku guda jirno iyadoona aynu ognahay in muqaylo mudrigi ay lacag aada iyo aad u badan ay kusoo qaateen liverpool ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga qadka dhexe ee wolfs u ciyaara ninka la yihahdo robin nafas oo shan iyo labaatan sana jira bishii janaayo iyada england eh, dabcan ciyaaryahan ku dhashay ninka la yihahdo iyo weliba ciyaartooda qaar ay ka maqnaayeen ayaa haddana waxaa lasoo warinayaa in iminkanba eh, dabcan ciyaartooydaasi oo jooga in ciyaartooda qaar fasaxan sida jumberlin oo kalena bay ka tahay wiilkan ayay doonaya robin nafas la yidhaahdo Eh, dhan kaletana haddiinu egno kooxda kubadda cagta arsenal waxay xiiseyneysaa saxiixa daafaca midig ee kooxda kubadda cagta real falodid iyo xulka wadanka sbain ninkan waxaa lagu magacaabaa evan farisneed waa sideed toban sana jir waa wiil aada u khatar badan weyaan dhan kaletana koxda kubadda cagta manchester united iyo arsenal ayaa ku tartami doona saxiixa garabka reer brazil ninka layihahdo louis hariiqi oo labayo labaatan sana jir ah kana tirsan kooxda kubadda cagta real batis dhan kaleetana haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee real madrid ayaa lasoo warinayaa in xataa haddii suuqa kaliibsiga ay kusoo laabanayaan inay qaadan karayaan difaaca ciyaara kooxda kubadda cagta inter milan waa nin aad u khatar badan weeyaan ninkaasi ayaa iminkanbaa lasoo warinaya haddii ay doonayaan in gacanta ay ku dhigaan ugu dambeyntii maadaama difaacan milan skaliner la yidhaahdo fari uu noqonayo xilli ciyaareedkan markii uu dhammaado